بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المسلف رحمه الله تحل بالمروءة التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة من غير في غير جبروت والشهامة في غير معصية والحمية في غير الجاهلية سنك حولي رحمه الله سبو ولي آدابتي قفك طالب العلم لأهل قدونه كهر لي تحلى بالمروءة تحلى اسقرحي أرضيه وطالب العلم بأهل bilmuru'ati sharafta isku qurxiya waxyaalaha karaamada iyo sharafta iyo qiimaha leh isku qurxiya muru'a sidaasaa la yidhaahda wuxuu yidhi ataxallii isqurxinta bilmuru'ati sharafta iyo waxa dadnimada le laisku qurxiyaaha iyo wamaa yaxmilu waxa xambaaro ilayhaa muru'adaasi xambaarayo oo sabab u noqonaya min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda dabeecadda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan ayay ka mid tahay makaarim alakhlaaq buu ka mid yahay makaarim alakhlaaq wey yacni التحلي اسقرحين بالمروءة لسku qurxiyo وما يحمل إليها iyo waxa ayada sababayo oo sharafta ku gaarsiinayo oo min makaarim alakhlaaqi ah ayuu cunwaanka musannifku u qoray akhlaaqda teeda wanaagsan markaasuu sii fasiray muruadi oo wuxuu ka bilaabay min makaarim alakhlaaq wuxuu ku xijiyay talaaqada wajhi wejigaada furfurnaantiisa oo wejigaada waji macbuus uusan ahayn وإفشاء السلام سلامة أو لفافية إيه وتحمل الناس تتكع الله ذو القاطع وحي حقه ذكا إيمانيه قفك ودبر كسارته وأكيسته إيه والأنفة وحويان والعزة والحمية بالي هذا أنا فلا قفك أو عزة إيه غير إيه له taasoo min hayri kibriyaain kibir aanan ahayn min hayri kibriyaain ah kibriyaa kibir waxaan ahayn ah inuu waxa xun diido owsan laakiin kibri ayaa la yidhaahdaa anafada weya waalcizati sharaftii inuu ku sifoobo muru'adibu ila tirinayaaye waxaa weeye waalcizati sharaftii inuu ku sifoobo biqayri jabaruuti isagoo mid wax khasba ah oo ummadda dhibayo sharaf iyo cizi inuu ku sifoogo washahaamati yacni inuu makaarim alakhlaaqi waxaa ka mida muru'adii waxaa ka mida washahaamati shahaamada waxaa la yidhaha cizatu nafsi nafta ood ilaaliso oo aad waxa xun oo dhan iskala weyn tahay ayaa la yidhahdaa shahaamadaasoo fii hayri casabiyatin casabiyad oo maaragtay casabiya jaahiliya ah aan ahayn qabyaalad iyo wixii la mid ah inuu qofka isagoonan ahayn inuu shahaamada ku sifoobo baa muriadii ka mid ah waalxamiyati iyo alanafa hayradaa la yidhaahdaa waa hayrada qofka oo ka masiira waxa xun oo dhan diido weeyaan fii hayri jaahiliyati hayrada tii jaahiliga ahayd midaan ahayn ah yani muru'ada inuu qofka ku sifoobo ayaa laga maarmaan oo qofka aalib alcilmiga ah laga doonayo sifaadka wan wanaagsan oo dhan in laga helo muru'adii marka uu noo fasiray waxaa waa makaarib alakhlaaq dabeecad wanaagsan wejig bashaashnimo la talaaqat alwajha ah, ifshaa'u salaam dadka oo salaamta aad ku faafiso oodan kala baqiilin dhibaatada xagga dadka ka imaanaysa oo taxamul uu yeesho uu qaado xilmi iyo dulqaad in uu waxa xun oo dhan uu iska sara mariyo oo ciz ciz maaragtay anafa uu yeeyo xumaanto dhan uu diido inuu sharafta asagoon cidna khasbaynin iyo kibir aan la imaanaynin khalqiga ilaahay ku kibraynin inuu naftiisa yaani sharafkeedii ilaaliyo shahaamada oo rujuuladii ahna iyo dadnimadii inuu ilaaliyo oo aysan ku jirin qabyaaladii qabyaalad aanan ahayn ama qabiilkaada aad dulmi ku raacdo ama kooxdaada aad dulmi ugu biliso iyo wixii la mid ah baa la yidhaahdaa iyo alxamiyatu fii kayri jaahiliya qofka oo khiiro yeesho oo diinkiisii ilaaliyo asagoo aana jaahili samaynaynin marka muruu'ada sida sheekh ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi oo ku fasirayo markuu sharxayo wuxuu leeyahay ma hiya muru'a muru'a maxaa leeyahay markaasuu yiri haddaha fuqahaa rahimahumullah fi kitab ash-shahadat culimada fuqahada ihi way xadeeyeen yaani way qeexeen kitab ash-shahadat ayuu fiqiga kamid ah markhaatiga ay muru'ada ku maaratay ku qeexeen يعني قفك مركو شاهد مقرأي وإن صاحب المروءة مخاتمك كعي وإن مرؤي لي هدوس مروءة لهين يعني مارك شاهد من نقوم كرة مخاتمي سلا أقبل ماي مركاسو فسروي رقال وحي لهين فقهد يوي مروءة مركي تعريفين ينقي حيين هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه ساسك فسروي muruca waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii adiga ku qurxinayo samaynteeda la sameeyo wax alla wixii adiga ku ceebaynayo ku wasakhaynayana laga fogaado murucada sidaasaa la yidhahdaa buuri sidaasaa la yidhahdaa walidaalika kutubta aluluqaha markay tacriifiyaan iyadana waxay leeyihiin waa adabun nafsaaniyatun تحمل مراعاتها تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات وحيليه وأدب آداب أو نفسي أه وقفك نفتي سكوب بيرا وياه oo ilaalinteeda yani ay ku xambaarayso la ilaaliyo qofka insaanka ah ay ku xambaarayso inuu akhlaaqda wanaagsan agteeda mar walba taagan yahay maga helo yaani caadaadka wanaagsan in uu sameeyo laga doonayo weeyaan sidaas la yiraahdaa marka waxay tahayba fuqahaada hadalkoodu aad buu u qiimo badan yahay sheekh ibn uthaymeen markuu sii wato wuxuu leeyahay cibaaradan oo fuqahaada aan ka soo guurinay waa cibaara caama hadalkan waa hadal caama weeyaan kullu shay'in yujammiluhu 'inda an ويزينه ويكون سببا للثناء عليه فهو مروءة يعني وحو ليه شيء كالتكله oo qofka qurxinaya dadka agtooda wanaag maaragta dadka agtooda inuu nin wanaagsan yahay qof wanaagsan yahay ay dadku ka markaati kacayaan oo ay ku ammaanaan shaygaas uu la yimid sababtii dadka ay ku ammaanaan ayaa muru'a la yidhaahdaa buu yidhi وإن لم يكن من العبادات يوسف بأهاني عبادة مثل كميدة بيوسف نقولي شيء لقم في عمبو لي من عبادات كميدة هاي مركز وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة حل وحي تدك أكتودة مركز سميسائك وعايا oo yani agtooda ku xumaynayaahi waxa weeyaan وخلاف المروءة خوارج المروءة بالله مروءة واحد goynayo oo jaray ayuu kamid yahay weeyaan marka muru'ada markuu waxa la yiraahdaa bi'aadka iyo maaragtay yaani dadka dhaxdooda bilaada way kala duwan tahay qolaba siday muru'ada u taqaana qolaba siday muru'ada u taqaana marka habba meesha la joogo urfiga la joogo ee dadka ay joogaan ayaa laga xisaabtama muru'ada laga xisaabtama مثلا يعني وحوي هذا أنا هذا ذكرنا سوماليا اللي هذا سوما سومال مريولي بالي هذا maran marada macawistaan qaadan macawistaan qaadan marka dalkeena joogno qof markuu macawistu wato oo shaalkiisa garabka u soo saarto mashaatigiisa iyo bakooradiisa qofku waa khiyaar naas wa dadka khiyaarta ah waliba hadda salaadiinta soomaaliya sama arkin shaal weyna garabka la saaranayaa dha maaragtay koofidiisa uu labisani macawiisyaasha kuwa ugu qaalisan buu soo xiranayaa waa muru'adii waqtigaas labiskoodii wey waa labis fiican laakiin markii inta la joogo halkan ha joogna ka warran macawiiska yani ninkii qaato midaa wuxuu yidhi jidka asagoo marayabaa mid ka hodma isagoo macawis qabo markaasuu yidhi yani waa nin gaala ah ka hormaanayo oo afrikaankeenaan ah ayaa ka horyimi markaasuu yidhi yani salaam ahaan u salaamo yidhi yes my sister kulaha inuu salaamo raba yani gabaruu ka dhiga dambadiina yani maarata walaashayay iska waran buu leeyahy inkastoo labis ay tahay laakiin meelahan oo kale hadda labisku ma aha haday ku xaragoodo waxay leeyihiin meelaha qaarkood dadka laga rooyaha dhaqaatada macawisyaha mararka qaarkood meelaha qaarkood ragga laga rooyahay baa macawiska qaatay leeyihiin taasoo kale baa ka mid ah waxaa ka mid ah hadda maalan waxaa arkaysaa carabta dhaqanay leeyihiin bahal qamiiska markay qaataan cigaal ay saartaan annagu kan hadda ciyaal cigaalka ma naqaan wuxuu yahay ma garanayno midacimaamadda ku cishtaan ee hadda wadaadnimo maaha dadaa wuxuu soo qaadanaya cigaalka inuuba shay diina yahay sida khamiiska u labistoo kale ayuu diin ahaan u soo qaadanaya cigaalka yacni dad baa dhaqan u leh hadda ka hor annagoo kale hadda maalan markaan tusaalo ka soo qaaday qamiiska qamiiska fawlka ee carabtu dhahaan hadda annaga aan qabno soomaalida dadka qaataa diin ahaan u qaataa soomaaha waa qof diin ahaan u qaatay laakiin carabta dhaqan uu yahay marka yacni runtii waxa waaye dhaqamadu hadba waa kala duwan yihiin waa kala duwan marka wax alla wixii meeshaas curfiga aad joogto aanan ahayn curfigiis waxa lagu yaqiinay waxaa laga yaabaa khawaarim alburuu'a inuu yahay ama dadka lagu yaqaan hadda ni weyn hadduu jidkaas raashin inta maqaayad ku soo gataa soo jidka ku sii xulbanaya la arko jidka dhexdiisa maray wax fiicaniya waa dhaqan fiicaniya haddii nin sheekhahoo la yiqiinay oo sheekh hebel oo mudaris oo masaajidaha wax ka akhrinay dabagaab hadduu soo labisto yidhahdo ciyaalka futbolka ciyaaray baa la dheelaya hadduu yidhaahdo waa khawaarim almuru'a muru'adiisa dhinac maaragtay ay ay maaragtay wax u dadkaas curfigooda lagu yaqaano curfiga lagu garanayo dadkaa meesha ay isla joogtaan wixii caadaadkooda khilaafsan oo qofka inuu ceebaysan yahay la dareemayo kaasaa la yidhaahdaa yani maaragtay cadam almuru'a ama khilaaf almuru'a wey wixii dhaqankooda ahna maahan khilaaf almuru'a ma aha weya marka arintaas waxa way muru'adu waa shay xishoodka kamida ah. hada dhaqamada lagu soo kordhay waxa kamida ah. waxa kamida ah aroosyada maaragtay aroosyada Soomaalida meelahan ay dhigtaan waxa la sameeyaa odayaashii khiyaartii odayaashii la imaanayo gabadhii kala doonayo markaas hadda marka cunada loo keeno odagiyo cunadii garka kula jiro ba camera video laga duubay markaas meel walba odagiyo raashinkii cunaya la fiirsanaya dhaqan dhaqanka dhaqan qiimay ma aha waa xun yaani waxa fiicnaa xayaalaha kale laga fogeeyo odayaasha inta cunay inaad sawiratid hatta dhaqan wanaagsan ma aha muruuada marka imaam shaafici rahimahullah arkaan afar ay leedahay wuxuu yiri lilmuru'ati arba'atu arkaan afar tiir bay leedahay kan koobaad waa xusnul khuluq wa dabeecadda wanaagsan kan labaad waa as deeqsinimada ka saddexaad waa atawaadu inuu qofku isku dhigo uusan kibrin kan afraad annusul inuu caadadiiba cibaadaysto oo khayrka lagu yaqaano saasuu ku tilmaamay mar kale markuu tacriifinayay taa arkaanteeduu sheegay markuu qeexayay imaam shaafici wuxuu leeyahay almuru'atu waxaa la yidhaahdaa waa cifatu aljawaarixi cama oo aad ka ilaaliso waxaan macno u lahayn oo dhan jidkaada aad ka ilaalisaa la yidhaahdaa hadday labiskaada tahay hadday hab u socodkaada tahay hadduu dhaqankaada yahay hadduu hadalkaaga yahay wahaakada wax alla waxaana naftaada u cuntamin oo maala yacni ah inuu qofka naftiisa ka ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa ilaalintaas dhowrsanaanta uu ka dhowrsan yahay ayaa la yidhaahdaa muru'ada la yidhaahdaa buuri xabka wuxuu gaarsiiyey imaam shaafici haddii uu leeyahay biyaha qabow dadka aad u jecel yihiin biyaha qabowga ah aad buu u jecel yihiin haddii biyaha qabowga ah cabitaankooda aan cabayno muruu'adayda ay wax u dhibaysa buu leeyahay inaan haddaad ogahay in wax u dhibayso maba cabayno waa iska dayn lahaa biyo ka maarmi karaa waa u baahan cabo saasuu لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته بني ما بعبين ذا حتى قدح إنه مروءتي بحر بي ما تابتين من عبين بولي وح الله قفك إنه مارت إسك إلاليه وح الله وحي الدبن مديس إشرفتي سحر بيوئذي دينا ودنيا inuu iska ilaaliyo ayaa la rabaa qofka طaalib alcilmiga laga doonayo wey maxaa yeelay muru'ada waxaa la yidhahda waa kamaalu rujuula qofka raganimadiisa dhamaystir dhamaystirkeedu dhamaystiran yahay waxa tusaya weeyaan taasaa la yidhahdaa marka waxa weeye sifaatkan ay leedahay ayuu musanifka kuugu miaaliye makaarim alakhlaaq buu u hormariyey makaarim alakhlaaq marka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa makaarim alakhlaaq inuu insaanku mar kastaba qof mutasaamixaya oo dadku iska cafiyaahi meeshi mawaadic maartay mawdic tasaamuq meeshii inuu qofka saamaxad u baahan in uu maaragtay saamuxo meeshii maartay casmi iyo ad adeeg u baahanna in ad adeegeeda uu la yimaado waa marka waxaa aad ah xun meelaad ad adeeg u baahnayn inaad ad adeeg la timaado meeshii adeega u baahnaydna inaad dabacsanaan la timaado waxa weeye xusn khuluq ka mid ma ah akhlaaqda wanaagsan makaarim alakhlaaq waxa weeye sidaas uu sheekh ibn Uthaymeen leeyahay an yakuna al-insanu da'iman mutasamixan fi mawadi' at-tasamuh ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة inuu qaato casiimada iyo qasadka adag iyo adeega yani meesha u baahan inuu maaragtay qaato baa la rabaa weeye waxaa ka mid a talaaqat alwajhi qofka in uu wejigiisa furfuran yahay waxa weye shay akhlaaqda wanaagsan ka mid ah muru'ada ka mid ah bal nabigan wuxuu ku tilmaamay inayba sadaqa tahay يعني ما عرفت إن كنت داشو صدقات وصدقيست ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وجه فرفران بورالك هذا واحد laakiin waji furfuran walaalka ay ku qaabisho muslimka ah waa iyada lafteeda sadaqa ku ah weeyaan bashaashnimada waa la rabaa wajigaadu inuu waji furfuran yahay oo waji macbuus aadan ahayn waa akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay murahaday ka mid tahay ifsaau salaam uu sheegay salaamta oo la faafiyo waxaa kugu leh calaa kulli muslim qof kastoo muslima ah, inaad salaamta faafisaa akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay yani salaamta ina qof kasto ama aqo ama ha aqoonin ina tira assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum akram wala garaba salaamta qof kasto muslima askara qofka muslima yahay ha salaamta ha ka goosan salaam كلية ذاتك يعني إن بدن طلبة العلم qof salaanta marmar laga goostaa hajriga lagu sameeyo waa qofkii ama macsi ku jiro ama bidca ku jiro aad og waa laga goosana laakiin hajrigaas iyo salaamka goosiga aad ka ijroomayso dawaabiday culummadu u sameeyaan qofka waa mubtadic maalan ama waa macsiyu ku dhex jira daabiduu leeyahay kan koobaad hadduu mubtadic yahay oo qofka bidca uu ku jiro labada daabiduu leeyahay tan koobaad waxaa la yidhaahdaa waa inuu daabitku ama wiqaa'i yahay ama hajri yani maaragtay uu sajri yahay wiqaa'i inuu yahay inuu sajri yahay labadaasaa la yidhahda wiqaa'i maxaa la yidhaahdaa sajrina maxaa la yidhahdaa wiqaa'i waxa weeye ninka waa qof mubtadica ah. waxaa dhici aayaadka inuu kuu bedelo inuu maaragtay adiga markaad la kulanto weji hadal macsuul bidcadiisii kuu qurxinayo casal iyo malab la mariyey inuu kuu sheego si markaa bidcadii uu kuugu yeedho kaasoo kale waad goynaysaa waad ka tegi waad iska ilaalin ajri baad ku samaynaysaa amase waxa weeyaan waa zajri qofkan waa macsibuu ku jira macsibuu ku dhex jira bidcuu ku jira laakiin wilaaya ku leedahay awood baad ku leedahay ama waa wiila ilma aad dhashay weeye ama waa reerkaagii waa weeye ama maaragtay madax baad u tahay yani ninkii dawladda ahaa wey madax weeye ama se yani waxa weyaan mucallimaa tahay ama shiikh baa tahay oo ardaydii aad waxbarayso ka mid yahay markaasaad waxaa ku aragta ama macsi ama bidca ku aragta laakiin isajiri inaad ka joojiso daraaddeed oo waxaan uu ka haro ayaa arrintan uga goosanaysaa haddaysa labadaa jirin haddaysa labadaa jirin oo qofka markaad yani maaragtay salaamta ka goosato uusan xumidii ka soo noqonayn inaad og tahay u tarayn markaasoo kale salaamta goosigaadu wax u faa'iideynaya ma jiro haddausan ama wiqaayi ahayn oodan shartiisa iska ilaalinaynin ama se sajri iyo kareegid ficilkan inuu ka haro aysan arrintu meesha ku jirin uusan bal tanaajin uu kasii qaaday kusii madax taagay wixiis macaashihiis kusii madax taagay ama aadan soolda ku lahayn waxa waaye xanaaqa u xanaaqday gafuurka u tuurto waa mid Soomaalidu dhahan gafuur caawin ninkiisa u dhiba hada caawadan mugdiga meel mugdi ay lagu jiro gafuurka ninka u tuurto muku arkay kuma jeedo waa mugdi mid maalmeedna ninkii ninkii dayo dhibaabay dhahan gafuur maalmeed marka fiiriso adaa fuu xumadiisa ku dhibaysa ninka afka tuuran adigu ma ku dhib marka waxa weeye saas oo kale ka noqonaysa marka waxa la rabaa ee horta salaamta inuu leeyahay kullu muslimiin inaan garano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walladii nafsii biyadihi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minu jannada ilaahay ma gelaysaan ilaa aad iimaan la timaadaan walaa tu'minuu xataa taxaabuu iimaanna laydinka heli maayo ilaa aad isjeclaataan idinka muslimiinta oo diinkaas isku jeclaataan markaasuu wuxuu yidhi awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum ma idin tusaa hay aad isku jeclaanaysaan hay aad isku jeclaanaysaan ma idin tusaa haa afshu salaama baynakum salaamta faafiya marka salaamta qofka walaalka assalaamu calaykum tira waa u ducaysay duco wey asna waa kuu jawaabu calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu ku yidhi haddii marka wax adduunye ay dhex marto labada qofood oo shaydaan isku diro ay kala tagaan saddex maalmood ka badan inay kala maqnaadaan saddex maalmood ka badan inay kala maqnaadaan lama ogola حال النبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري ومسلم بكسبا حديث أبي أيوب الأنساري رضي الله عنه ورسولك لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث qofka muslimka walaalkiisa muslimka inuu ka hijroodo xalaal ma aha mana u banaan saddex maalmood wax ka wax ka badan yaltaqiyani fa yu'rid hada wa yu'rid hada wa kana xaq u kana xaq u buu wa khayruhuma alladhi yabda bisalam kan ugu khayrka badan waa midka salaamta ku bilaabo labadooda assalaamu calaykum inta bilaabo khayr badan saasuu leeyahay marka hadday saddex maalmood ka badan tahay looma ogolo qofka muslimka haddii uu bacda alaaata ayaam ku taago waxa weye qofkaas waa jeedaa amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof khilaafay ayuu noqonaya marka waxaa la rabaa salaamta hadda alxamdulilah soomaalidu waagii hore yani salaamta dhibbay ku ahayd laakiin hadda alxamdulilah dadku waa barteen halkan narobi waxaan idhi waagaan imaanaya koox dhalinyaraha joogtay magac baa loo bixiyey assalaamu calaykum waa magacaas assalaamu calaykum waa ladihi ikhwaanka iyo lama aqbal ikhwaan iyo waxaa dhihi jiray hadda la yidhaahda ma jiri jira السلام عليكم بديجي السلام عليكم حاول يعني ضمن السلام السلام عليكم دحي لما بوجر غريب ايه لذلك وقتي لما قف الصومالي ده يسلك قفك الكوري مال او الى السلام عليكم او الى فالشيرين جلو حاله ادمكم يقانا منك السلام عليكم ادمكم كرنا مكو يقانا waxaa leeyahay adigu ku yaqaana ninka ku salaamaya kuula yimid adigu ku garanaya ma ku yaqaana يعني حيالة غريبة لكن هذا الحمد لله ما برنا سلامتي والله فرطي رجل دمر بسلامتي والله فافية محايا لله بوحوليه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها سلامتك سلام منك ونفس السلام أما سيد انت كو سلام وكلام وقل جواب أذيك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ساس وكلام مرك أرمها سوى دمور هذه كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه wuxuu leeyahay salaamtu waxa weeye waa dadka muslimiinta oo dhan bay caan ku tahay ama gayr muslimiin haddaysan muslim uusan ahayn qofka uu gaal yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka imaam muslim iyo tilmiidi ay wariyaan xadiidka abi hurayra ayuu wuxuu leeyahay iyo iyo maaragtay eh, xadiidka abi hurayra ayma badan kalena ay soo saareen laa tabda'u alyahuuda waalnasaara bisalaami buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yuhuudiya nasaarada salaam ha ku bilaabina idinka adiga assalaamu calaykum ha ku bilaabi maxaa yeele waa lala ka reebay nebigaa laga reebay yuhuud nasaaro keliya maahe kullu mushrik kaafir oo dhan waa la mid kaafir oo idilba salaanta lagu bilaabi maayo laakiin hadduu asagu ku salaamo assalaamu calaykum ku yidhahdo maxaad samayn waa gaal waxaa la fatwoodaa la yidhaha wacalaykum dhaha laakiin sheekhu wuxuu leeyahay maya wacalaykum dadka la oo nabigu calaykum uu yidhi waa dadkii nabiga habaari jiray qofku markuu ku habaaro ku yidhahdo assalaamu calaykum mowd korkaada ha ahaado wey nabiga ku dhihi jiray yahuudu assalaamu calaykum allah ku dilo mowd korkaada ha ahaado markaasoo kale ayaa wacalayka la yidhaahdaa ama wacalaykum la oranaya laakiin asagoo ku xabaarin haduu assalaamu calaykum ku yiraahdo sheekh ibn uthaymeen wuxuu leeyahay calaykum salaam alaysa asoo yahuud iyo nasraaniya calaykum salaam alayhi maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay fahayu bi minha aw rudduha ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo haddousan habaar kugula qasdin markuu ku habaaro calaykum dheh wixii aa tiriba adiga lagu yiri oo kale ku dheh saas weeye habaarkaada allah kugu celiyo adiga laakiin hadduu assalaamu calaykum ku yidhi wacalaykum asalaam aad leedahay mas'aladaas ayuu maaragtay shiikhu baraarujiyanu mas'ala aad iyo aad muhiim u ah sababtu wuxuu leeyahay xadiidka cabdullaahi bni cumar inama alyahuudu wa ahlu lkitaabi yaquuluuna assalaamu calaykum yahuudda iyo ahlu kitaabku waxay leeyihiin assalaamu calaykum idin odhanaya mowt korkiinna ha ahaaday dhimasho faidaa sallamuu hadday sidaa idiin salaamaan faquluu alaykum marka taasay ku xihantaha wacalaykumta laakiin hadduu asalaamu calaykum gaalku yidhaahdo adig ha ku bilaabin laakiin hadduu kugu bilaabo facalaykum salaam ma adna leedahay sidaas ayuu sheikuna faa'iideynayaa waya marka salaamta dadka muslimkay ka dhaxaysaa haddaad aragto qof aan qof walaaye uu ku leeyahay anan jirin salaamta ka goosanayo ama se wiqaa uu iska ilaalinay shartiisa aan uga cararin laakiin iska goosta adduunyana aysan ahayn oo adduun wax dhex marayna aysan ahayn sida laftiisa wax ku jiraan yani maaragtay muctaqadkiisa ayaa ku sugan yahay weeyaan وعليه مركه ارنتا مركه لو قبلنا عليه لو وجهده مساله التحلي بالمروءه اي وجهده وعليه على هذا الاصل اصل كا او مروءه لسو قرحيه ايدي markaanu qabanno wuxuu leeyahay fatanakab ka leexo oo ka weeco khawaarim almuru'ati muru'ada waxa goynayo oo ka hor maana naaqadka eh burinayo kharmiga waxa la goynta la sheegay la gooyaa la yiraahdaa kharmi jaris weyn marka muru'adi iyo sharaftu waxa goynayo iska ilaali oo ah fii tabcin dabeecad adiga aad leedahay oo dabeecad xumo iska ilaali aw qawlin ama hadal aan fiicnayn oo muru'adaada hadlaynaya iska ilaali aw camalin ama fal aad samaysay iyo shaqo aad qabatayo camalkaaga yani maaragtay muru'adaada hadlaynaya kaasoo min xirfatin mahiina shaqo liidata ah aw khallat yani aw khallatin radii'a amase khaslad xun ah aslad xun khallada waxaa loo jeeda alkhasla arin arin oo radii'atin bimacnaa qabiixatin oho xun yani inuu qofku ay arrimahaasoo kale ay muru'adaada halleeyaan ka weeco ka leexow ka durbo markaasuu arrimahan oo xirfadan muhiimka ah xirfadda xun iyo yani khaslada xun ayuu sii tilmaamo miaal u sameeyo yidhi kalcujbi isla weyni iscajabgelinta qofku iscajabgelin adaa isla yaaba naftaada dadka dhan aad ka sarraysaa isku haysataa wariyaa-i iskatuska aad dadka isku tusayso camalkaagii aad tusayso walbasari qooqa aad qooqod oo dadka aad ku qooqdo walkhuyalaa'i isqaadqaadka oo xaragada oo kibirka uula jiro aad xaragooto waxtiqaali aakhariina dadka kale ood xaqirto ood liiddo waasyaani mawaatin riyabi meelaha oo shakiga laga helo tagideeda aad tagto daboolideeda aad daboosho ashyaan meel amaakin riiba baad gashay waxaasoo dhan akhwaari muruu awli dabcigaada hadduu dabci qallafsan yahay oo dabcigaadu qallafsan yahay muru'adaada waxba u dhibaya hadalkaaga hadduu hadal un afxumo un keliya aad ku hadlayso muru'adaada dhib uu gaarsiinaya ficilada haddaa sameynayso ficil aan oo dadka agtooda ceeb ku ah aad la timaadana muruadaadu dilay marka labadan min xirfatin mahiinatin aw khallatin radi'a labadaas waa isku macno weeyaan wuxuuna ku fasiray khasladaa xun iyo shaqadaa aan fiicnayn oo aad qabanayso intaan hadda lagu tiriyey ayuu ku fasiray cujbigaa ka mid ah qofka asagoo iscajab geliyo asaga biska ama dadka ugu qiimo badan haduu talib ilmi yahay wuxuu heysta inta kale inuu ka fahmo badan yahay ka fahmo badan yahay haduu sheekh dadka inuu ka cilmi badan yahay isku heysta hadii uu maartay yaani isla qofka asaga wuxuu shaqayn isbuufin oo isbuufiyo weeyaan iyo amalkaaga oo dadka isku oo amalkaaga burinay qooqa oo badarkan waa taqaan waa kilibkii uu weeyaan waxaana dhan waa isla kilibay soo hoosgalaya khuyalaaga ixtiqaaru nnaasi lanna kilibku waatuu nabiga noo fasiroo yiri waxa weeye yani alkibru waxa weeye bataru lxaqi wa khamtu nnaas xaqa oo la diido oo laiska weyneeyo lagu qooqo iyo khalqiga ilaahay oo la xaqiro oo la diido weeye waghashyaan ariyabi mawaatin ariyabi hashyaanka macnaha daboolis marka la leeyahay meel shaki ah oo laga shakisan yahay yaani inaad tagto tagitaanka qashanka xuduura loo jeeda tagitaankeeda aad tagtay ayaa la mid ah weeyaan taasoo kala baa la mid ah مثلا يعني غشام مارتي مواطن الريب وحكمنا أديو أمنين طالب العلم أمنين شيخة ووحا كسو بحضي مالي قمار كلو عياري كاسينوين dadka ku arkaa maxay ku leeyihiin xataa kasiinada haddaadan adiga khamaar ku jirin oo ninkan beyd khamaaru ka soo baxay baa la sheekha haddaa meel khamre lagu cabaaya aad ka soo baxdo yacni oo la ogyahay meel khamre inay tahay wadaadkan uu galay markuu soo baxo dadku qalbiga kama warqaba waxaad samaysay ma oga qaybka ma oga wadaadkan baar khamro ka soo baxaa la ama ardaygan ka soo baxay baa la taasoo kale meelaha lagu qayilo mafrashyada ahee lagu qayilo haddaa ku dhex jirto oo tagto waxa weeyaan waxa la leeyahay ninkani mawaqif arriyah buu ka soo baxay meesha ka timid baa lagu oranay mawtin arriyah shaki waxa haye bayt daara yaani dumarka albaghaya la yiraahdo calaamada xirto oo zinaada gurigooda da ka soo baxay yaaba ka zinaysan balaa ka soo baxay leeyahay gurigooda ka soo baxay baa la oranay وهكذا marka amaakintaas oo idin qofka meel alla meeshii shaki oo keeni karto idin inuu ka fogaado baa raba inuu ka fogaado baa raba sidaadana hatta qowl sheekhu uu ku daray qowlkaada iyo in qofka uu is-ilaaliyan waa muhiim oo marka hadda wadaadada waxaad arkaysaa maanta ilaa muddo masaa'iluu ku dhiiran yahay oo hadlaaya oo leey waxaasaa bannaan waxaas waa xaaraam hebel waa sidaa soo u wado muddo yar ka bacdi haddana asagoo waacday isbeddelo arkaysa oo haddana cagsigii shalay uu sheegayay isagoo wadaba haddana aad arkaysa isla mimbarkii ou ama dad xagga gaaraysiiyey ama uu maaragtay eh, xalaashi ku xaaraantimeeyey ama xaaraanta ku xalaaleeyey soo istaagabo isagoo onan dhihin xataa dadka u sheegin oonan oran war waa khaldanaa tii hore waa ku khaldanaa kan nadiifku waa taa qofka arrujuuc ila alxaqi fadiila la yidhaahdaa rujuuc ila alxaqi waa fadiilo wey inaad xaqa u soo noqoto waa shay fadiilo ah muwaatin الريح دين كذا لغا شكينا ولذلك سلف رضوان الله عليهم التلون في الدين ay aad uga digi jireen maxaa yeele waxyaalaha shakiga keeni ka mid tahay diinka haddaan laga shakin waa laga tegi dadku waa ka tegaya dadku waa shuhadaa ullahi fii ardihi wey waa markhaatigii allah dhulka uu yeelay wey xudayfat ibn alyamaan waxaad garanaysaa abu mascuud albadri ayaa u yimid waa laba saxaabi wey markaasuu yidhi ii dardaaran markaasuu yidhi yani yani sow u waday wuxuu yidhi waxaan kuu dardaarmayaa buu yidhi hadalku ku soo khatimay wa iyaaka watalawuna fi diin buu yidhi wa iyaaka watalawuna fi diin adiga iyo midab midabada badan oo diinka inaad qaadato maalinba midab yeelato ayaan idiin kala digaya maanta waxbaad sheegi barri cabsigeedaad sheegaysaa laakiin waxay ku fiican tahay qofku inuu yiraahdo masaa'ishii dadka shalay uu fatwooday inuu yiraahdo mas'aladaas waa ku khaldamay ilaahay inuu uga tooba keenay inuu yiraahdo laakiin isagoo aan toobada muujisanin oo wuxuu sidiisii uu masaa'isha u fatwoonayay ayuu cagsigeeda hal mar isdaba gediyey taasoo kale waxaa la yidhaahdaa yani dadku iskaga darsan tahay dadku iskaga darsan tahay waxa la yidhaahdaa attawba waatarki baa jira tooba iyo tarki labada inaan kala fahnaa toobada shuruud bay leedahay marka shay xumaana la timi oo ummadu ka guurisay waxaa la rabaa weliba calaa mala'in min annaas dadka dushooda haddii aad ku khaldanto waa inaad dadka dushooda ku tiraahdo khaladkaasaan galayay inaad tiraahdo ilaahay aan uga tawba keenay oo ka nadaamooto ka shallaydo mid dambe inaadan ugu noqonin casiime ka gaarto wixii aad ka fuqdo ayaa la rabaa taa marka tawbada saxiixa ah uu marka shuruudeeda tawbada waa la yaqaan soo maa shuruudeeda waa garanayna tarki waxaa la yidhahdaa camalkan aniga maanta waa ka tegey hadda wadaadada labaatankii sano aan soo dhaafnay dagaalada dadka muslimka lala diriro waa jihaadayda ku hay oo dhalinyaradan u fatwoonay oo lahay oranayay isqarxiya waa banaantahay ma tabar kale aanu haynaaba maanta tabar kale ma bahin muslimiinna in isqarxiyo mooye dadka bari jiray hal maray kala fireeyeen soo maaha casha daalikay tegey weli tooba ma ka hayna nin tooba laga haya male nin yir waa tooba keen waa khaldana ma jiro markaasaa ilmihii shalay soo tababareen oo beledaan bareen oo ku tegey ayay madaxa ka garaacayaan leeyihi maanta madaxa ka garaacayaan madaxa ku haystaan hadda marka hore adiga tooba muujiso oo waxa tiraahdaa ilaahay uga tooba keen war waxa khatar waa ninka muslimku waa xaraam isqarxintu waa xaraam inaad dadku u sheegto baa laga rabaa hal mar kala fireeyna adoon soo uga abu xasan ashcari waa garanaysan soo ma madhabka mu'taziliga abu afartan sano ayuu ka shaqeynaya ملك اعتزال لأن قري وحكو سوى قري شيخ المعتزلة قري يسوى كسوى قرباعي muctasilada abu cali aljubbaai baa la dhihi jiray sheekhiisiiba gurigiisa kusoo barbaaralaadan hooyadiisuu qabay abu xasan alashcari hooyadiiba abu cali aljubbaai baa qabay gurigu kusoo koray markaasuu madabka ictizaalka ahaa muctasilinimadii ayuu liqay afartan sano marka nashrinayo maalintii dambe oo ilaahay uu fahamsiiyey madabkan inuu baatil yahay buu mimbarka ka soo istaagay oo kamiiskii oo haystay buu inta iska siibay oo bixiyo yidhi ictizaalkii wixii aan rumaysnaa dadku hay ogaadeen oo afartanka sano ka soo shaqaynay halkaasaan dhigay ilaahay aan uga tooba keenay weliba ballan waxaan ku qaadaya inaan inta aan u khidmeeyey ictizaalka madhabkan baadilka intaan u khidmeeyey inaan inkoo kale anigana aan madhabka rajiyo oo aan kutubta ku qoro kutubo aan ku qoro ayaa maaragtay ilaahay ballan ugu galay saasoo kale maaragtay maxaa yeelay asiru bisiri waalcalaaniyatu bilcalaaniya bay salafkeena laga hayaa qaar ka mid ah. hadduu qofku si calan u dambaabo oo dembi haddii uu si u dambaabo isaga ilaahay saasooda sirha laakiin ummadda haddii ku meesha ku kufrisay meeshaad maaragtay xaaraanta ku xalaalaysay meeshii aad maaragtay eh, xalaasha ku xaaraantinaysay meesha ummadda ku gaalaysiisay meeshii dhiigga muslimka aad ku bannaysatay adigoo ummadda ku og tahay hal mar haddaad tidhahda cagsa daalika la timaado dadku waxay leeyihin dadka cuquushooda inaad ku ciyaarta maaha dadka caqligay leeyihin waxbay fahmayan cuquusha dadka miyaad ku ciyaaraysaa dad markaa yeelaya marka waxaa la rabaa waxyaalahaasoo kale muwaatin riyabka taasaa ka mid ah diinkaada shakigu waxa gelinayay bay ka mid tahay sidaasaa la rabaa muwaadin riyab inuu qofku ka fogaado baa la rabaa weyaan التمتع بخصال الرجولة التمتع قفك إنه كل راحيسته بخصال الرجولة رجل لماذا الرماها خصلوينك إيه الرماها أي لا رجل لماذا كامل كأ inuu ku tamatuco oo ku raaxaysto ayuu cunwaankan u caaqibay marka cunwaankan atamatuc bikhisaal rujuula cunwaan cusub maahee wuxuu takmila u yahay muruu'adii lafteeda wuxuu dhammaystiraya muruu'adii hadda aan ka soo hadlayay ayuu dhammaystiri weeyaan wuxuu yidhi musanifka raximahullah tamatac bikhisaal rujuula tamatac ku raaxayso bikhisaal rujuulati raganimada arrimaheeda iyo waxa ay kulansatay ku raaxayso min ashajaacati maxay tahay min ashajaacati geesinimo yani waa rujuulladay ka mid tahay sooma qofku inuu geesi noqdo uusan fulay noqonin fulaygan waxay ka mid tahay waxyaalaha khisaanka xunxunkaabay ka mid tahay fulanimada wa shiddati alba'si fi lxaqi xaqa in uu arinkaadu ku daran yahay dagaalkaada ku daran yaho yani u nusraysa xaqaa loo jeedaa inaad xaqa ku dagaalanto u nusrayso u gargaarto darnaanshaheeda waxay ka mid tahay xusaan rujuula ay ka mid tahay wamakaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan rujuulada bay ka mid tahay inuu qofku ku sifoobo walbadl fii sabiili lmacruufi shayga macruufka la yidhaahdo oo wanaagga ah inuu wax ku dhiibo shayga xaqa xoolahaad bixinayso waa inaad waddo macruufa oo shareecadu ogosha inuu qofku ku bixiyo baa la rabaa هذا كم إذا خصال الرجولة حتى تنقطع إلى أي قضاء دونك أذيك سكر هذا آمال الرجال ragga yididiilooyinkoodii ay go'aan oo cid ku soo gaarta la waayo yani nin walbaba sifaadkan buu u hankal taagaya rabaa sooma amal buu u leeyahay adiga kaga hormar ilaa dadka ay ku soo gaari waayaan baa loo jeeda ragga iyo didiinooyinkoodii inay sifaadkan gaaro doonayeen ilaa ay go'doo ku soo gaari weyso adigu aad kaga hormarto taasaa raba inaad ku dadaasho wacalayhi ay cala atamatuci bifisaali rujuula asalkan oo fisaal rujuula oo lagu raaxaysta iyo oo qofku ku tamatucaayo markaynu qabanno faxdar ardayo ka digtoono nawaaqidaha rujuulada يعني وحب خصال الرجولة وحب بريني كفدوا أو إسكائلال كدفتونه نواقض إسكائلال نواقضك مركب رجولة هذا بابئين أيوامها من ضعف الجأش الجأش حال النفس بالي هذا وحكروا لي هذا القلب والي هذا مركب من ضعف الجأش قلبك هذا ضعيف في النمديسة معناه أنه وحاول عكس أتهي qalbiga waa daciif geesi ma tiid marka taasoo kale iska ilaahi waqillatu sabri yani sabirka yaraantiisii oo ama aad dadka u dulqaadan weydo ama xaqa maarata udiilintiisii aad ku sabri weyday sabarkaadu yaraado ayadan iska ilaali wa dacfu lmakaarim akhlaaqdii wanaagsaneyd oo oo taagdaro ay kaa gasho kaa daciiftana waa khawaarim almuru'a bay ka mid tahay khawaarim khisaal eh, eh, eh, rujuula ayay ka mid tahee iska ilaahi fa sifaatkan aanu soo sheegnay oo inaad fulaynimo la timaado oo naftaadu daciif noqotay qalbigaaga fulay aad tahay inaadan dulqaad u lahayn oodan xaqi ku sabri karaynin inaad akhlaaqdaadu ay daciifo tahay oo aysan makaarimul akhlaaq aadan haysanin sifaadka noocaanihi wuxuu leeyahay fa innaha tahdimu al waxay burburisaa ay shiidaan al-ilm shiida hadmiga waa shiidida shay la shiidaan hadm taam samaarka cunada caloosha macidada way shiida caloosha way shiida marka waa shiidid waa tahdim al-ilm ilmiga way ay burburinaysa ebarka dhigaysa sifaadkan xunka wa taqta'u al-lisana waxay ka gooynaysaa aan qowlatu al حق شيغستيدا ku hadalki xaq oo ku hadli lahaana carabkaadu waa ka go'aya mar haddii dacfi ku galo xaqi ma sheegi karti la fulay baa tahay يعني أخلاق ونأسل مره صبر مارك حق مثل صبر ماهي حتى إن حق الشيطان بعرف هذا صفة ذلك الدونيس وبتكفش أنا بلا حق الشيطان وتأخذ مركز صفة ذلك كبانيسا binaasiyataka foodaada binaasiyatihi ardaygii qofka sifaadka la yimid sifaadkan xunxunkaa la yimid binaasiyatihi bay qabanaysaa foodiisa iyo u qabani ilaa khusuumigii dadka cadowgiisa ah ee la doodaya kusoo horjeeday ayay qofka fooda markii la qabto saa loo dhigo waa la ihaanaysa soomaha marka cadowga adigaad muhiim u noqonaysaa weyaan fii xaalatin ay qabto canowgaada oo yani inta gacanta ku dhagaan ay ku liidayaan xaaladaasoo fii xaalatin xaalad dhexdii xaaladda oo talfaxu ay taxriiqu gubayso bisumuumihaa sunteeda ku gubayso fii wujuuhi saalixiin dadka wanwanaagsan wejiyadooda oo min cibaadihi allah addoommadiisa ka mid ah mar dadkii hiilo kaaga bahnaayeen wujuuhu saalixiin inaad u gargaarto hadalkaada ugu gargaarto baadan hadli karaynin oo hadalkii aad ka aqbeelaysa xaqi aad sheegi karin dadkiina aadan u gargaari karin dadkiina aadan u gargaari karin marka sifaadkan inuu qofku wanaagsan ku sifoobo sifooyinka cagsigeeda xunxunkaana uu ka fogaado waxay ka mid tahay min khisaal rujuula raganimadaada iyo dadnimadaada wax dhammaystiray ayay ka mid yihiin shajaacada shiikhoo kale wuxuu ku sheegaa الشجاعة جيسي لماذا وحال إلهها والإقدام في محل الإقدام بالإله ساسو شيخ كنت المامي شيخ بن عثيمين وحال إلهها الشجاعة مركا التعريفين وإنه كل الرنا نشي رشق بعد نشي جيسي لما بعد إنه كل الرنا شجاعة كاسا لإلهها وشجاعة لكن شجاعة وحال إلهها وإنه كفر رأيه وحرأي إله رأي عقل وكفر la yidhaahdaa waa inuu ka horeeyo wax ra'yi la ra'yi caqli inuu ka horeeyo geesinimada lafteeda waxay u baahan tahay inay ra'yi meeshaan ma u baahan tahay yani geesinimo ma u baahan tahay mise uma baahan caqliga inuu shaqeeyo marka hore ولذلك وحسو قولنا يا شيخة لما بيت أو متنبي أوليه أبو طيب المتنبي أوليه أيسو قوليا وحوليه الرأي قبل الشجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل أمان وحوليه الرأي الرأي قبل شجاعة الشجعان geesiyaasha ah geesinimadooda horteed ayay ahaatay intaadan shaygan ku dhiiranin oo aadan samaynin horta caqligaada iyo ra'yigaada ka fakar waxan meel lagu dhiirado ma tahay ma lagu dhiiran karo mise laguma dhiiran karo inaad ka fakartid baa markaasuu yidhi huwa ra'yigii awalu isagaa horeeyo wa hiya shajaacadiina almaxal aani darajada labaad weeyaan markaa ra'yiga la timaado baa shajaacadii ayaad la imaan kartaa iyada raacayso fa idaa huma ijtamacaa ra'yigii iyo geesinimadii haddii ay kulmaanna linafsin xuratin naf aan addoon ahaynoo xor ah hadday u kulmaan balagat بلغت من العلياء ماشي ugu sarreysa ayay waxay uu ka gaaraya kull amaan ididila damaanteed meesha ugu sarreysa qof ka gaaraya labada haday ku kulmaan labada haday ku kulmaan ididila meesha ugu sarreysa ayuu ka gaaraya marka ee waxa la yiraahdaa shajaacadu iyo geesinimadu waa in ra'yi ka horeeyaa meesha meel lagu dhiiran karo ma tahawurka waxa la yiraahdo at-tahawur qariskatuur baalina qariskatuur Soomaaliya saas lagu fasira qofka aan waxba ka fiirsanin tahawurka marka taariifin sheekhu wuxuu leeyahay al-iqdam fi ghayri ra'yi isku dhex tuuraysa adoona ka fakarin maxaa ka imaan doona geesinimadaan iyo waxa la tahawur baan hebel qariska tuur weeye baan dhahay meel aan uusan ka fiirsan ayuu dalab iska yiri saasoo kale bay noqonaysaa marka shajaacada iyo maaragtay xaqa oo nusradiisa iyo gargaarkiisa lagu dadaalo tabiicada wanaagsan macruufka iyo khayrka wax lagu bixiyo waxa weeye qofka intaa helo sifaat rujuul waa u kaana noqotay ardayga laga helo waxa weeye raganimada tilmaamaheedo dhan iyo sifooyinkooda wuu haystaa cabsigeeda qofka laga helana khawaarin ayuu hayaa iyo naqsigeedii ayuu la kulmayaa bal wuxuu gaarayaa heer oo xaqa ka aamusuus waxba sheegi waayo oo cadowgii marka ay diinku iyo tawxiidku uu lahaa ay awooddu yeeshaan buu gaarayaa weyaan masaladaas marka shiikhu tii hore ayuu ku kamilayay cunwaankan weyaan hajru tarafuhi hajru tarafuhi يعني قفك إنه اسك إلالي الترفه الترفه حال إلى هذا التنعم يعني قفك إنه برواقه واسك قد حجره اسك برواقه سيئ أيها الرباك حجره إنه كتب غفك وحيري لا تسترسل يعني هدرن وي نفت هذا هدرن لا تسترسل, لا تسترسل نفسك الإرسال حال لا تطلق نفسك أبو يروك له ولا ترسلها هدرن وي يعني هكسي دين أو كلا أدو يرو كلا لا تسترسل هكسي دين نفت هذا في التنعم نعمينتي هي برواقدي هي والرفاهية برواقدي واسكو معنوي التنعم والرفاهية واسكو مدو برواقدي نفت هذا هكسي دين محايا فإن البذاذة يعني آه بذاذة waxaa la yidhahdaa badaada soomaaliga waxa lagu yidhaahdo raful hay-a qofka oo yani maaragtay hay-adiisu aysan aad u qurxanayn oo waxaa la yidhaha waa diddu cadami tanacum wa tarafug tarafuga iyo nicmada cagsigeeda waxa ah waxaa la yidhahda maala labiskoo kale waxaa la yidhahdaa hebel waa aradanya arab baa la yidhahda gaajadoo kaleeto waa cayr baa la yidhahda faqri weeyaa la yidhahda faqiir wey waa cayr wey waa baahan yahay wey nooc saasoo kale unbaa loo jira badaadadu inuu qofku qof xoogaa iska caadiyaho iyo cabsaasoo kale ou noqdo min al iimaani bay ka mid tahay buy iimaankay ka mid tahay inuusa qofku nicmada keliya uun ku dhex jir yacni inuusa ku dhex jirina marmarka qaarkood badaado uu la yimaado baa la rabaa yacni saasaa la rabaa wakud qaada buu yidhi biwasiyati amiiri lmuminiina cumar bni alkhaabi biwasiyati amiiri lmuminiina muminiinta amiirkoodii dardaarankiisii qaado cumar bni alkhaaabi cumarkii ina khaaab ahaa radia allahu canhu allah ka raadi noqdee dardaarankiisiiyo fii kitaabihi almashhuuri kitaabkiisii caamka ahaa ee la garanayay mashhuurka ahaa ee la yaqiinay dhexdiisa ku maxay doosiyadaas wafiihi kitaabka mashhuurka ah ee la yaqaano dhexdiisa waxaa ku sugnaa buu yidhi waiyaakum watanacuma waziya alcajami watamacdaduu wakshawshimuu hadalkaasaa ku qorna intaana kusoo guursaday waiyaakum iska ilaaliya waan idinkaga digi idinka iyo watanacuma nicmada oo tarafuha ah barwaaqada iyo idinkan idinkala kala digayaa buuli muslimiintii buu la hadlaya waxaan kaloo idinkaga digayaa wasiya alcajami dadka cajaamta la cajamka la yidhaahdaa labiskoodana waa idinkaga digaya labiska ay qaataan cajaamtana waa idinkaga digay watamacdaduu yani waxa weeye ninka la yidhaahdo macad ibni cadnaan يعني قيس ابن معد بن محال يراهدا قيس لا يراهدا معد بن عدنان نينك لا يراهدا iska dhiga yani tamacdadu hadda waxa is adkeeya macnaheeda Soomaaliga tamacdadu is adkeeya oo dad ad adag noqda wakshawshinu is adkeeya dad ad adag noqda saas u jeeda tamacdadu wakshawshinu isku macno way labadooda ad is ad adkeeya wayo jiljilaaca iyo ee barwaaqada maarta qofku markuu barwaaqaysan yahay waxa weeye xataa يعني وحيالها سكر لما ربه قفت مرمر إنه ما إسعدكيه بقى الربا إنه إسعدكيه هي الرباوي مركا وإياكم والتنعم عمر بن الخطاب عرمتها سكده تنعمه كده برواقع عمر قادنا كل ما يسسكنيه أي وحوة نفسنا هنبوليه زي العجم كل شيء زي العجم ونوكي دوناية عجم وحال إذا نهرت في عربك سوهران لله marka labiska qaabka ay wixii carab ka soo haray u labistaan ayuu leeyahay iska ilaali laakiin sheekhu uma jeedo sheekh ibn utaymiin fasiraya waxa loo jeedaa ajamka halkan dadka aan muslimiinta ahayn dadka aan muslimiinta ahayn labiskooda iska ilaaliya say u labistaan oo kale ha u labisanina saasaa leeyahay marka sida ay dadka u labistaan yaa loo labisanin ziyan ayuu leeyahay marka labadaasuu ka hadlay markaasuu yidhi is-adkeeya oo isku shabaha isku ekaysiiya yani ninka qays ibnu macad ibni cabnaan oo nin adadg ad lagu tilmaamo iyo khushuuna oo kale noqda saasoo kale buu leeyahay wuu sii fasiri doonaa sheikha ayaa noo keeni doono masaladan aad buu uga hadlayaa وعليه أصل كاس مركين قبلنا وأه هجر الترفه نعمة إيه رفاهية إيه تنعم كل لغة تقاي مركين قبلنا فزور كلحه سجتك عن زيف عن زيف الحضارة حضارة وحال هذا هو البحر ماذا البحر ماذا waxyaalaha xunxun ay keento sifaadka xunxun ay ilbaxnimadu la timaada kala oo dhinac uga leexo way ka beer maxay yeelay fa innahu xadaarada waxa ay la timi yu'annif ittibaa tabcigaadu dhadigeeya dhadig ka dhigaya yaani isqaafki dumar dumar ee doo kaanaysa rijuuladi ku dhaafaysa buu kuleeyahay wayurqi al-a'saaba xididadaadana iyo seedahaada ayuu raariciya dabciya jilac buu ka dhigaya meesha inaad adadkaato la doonay ayuu ku dabcinayaa buuli wayuqayiduka yacni wuu ku xirxiri arrintaasi oo xadaaradii ilbaxnimadii waxyaalaha ay la timid ee nicmooyinkii ah bikhayri alawhaam wahmiga awhaamta yacni waxyaalaha ismoojiinta ah xariggeedabuu kugu xirayaa buu leeyahay ismoodsiinta oo wax walba ismoodsiiso wahmi baaba adiga dhanba ayaad ku noolaanaysaa wayasilu lmujiduuna dadka dadaalo oo xadaaradan iska ilaaliyo ku dadaalo lihaayaatihim danaha ay leeyihiin ku dadaalaahi way gaaraan muraadkoodii wayasilu way gaaraan almujiduuna dadka dadaalo lihaayaatihim ilaa haayaatihim yeelkoodii iyo dantii ay lahaayeen ayay gaaraan wa anta adiga ay xadaarada inbaxnimada kula tagtayna lam tabrax makaanak booskaadii kama aadan dhaqaaqin ma ka suulinba meeshaada dhex fadhida dadkii aqraantaadiinoo kaa tageen adigana marka waxaaba isku mashquulsanba mar sarwaalkiibaa tootoosinaysaa mar shaatigii mar tayb waxaa xeranaysaa mar madaxiibaa shallaynaysaa mar kabihiibaa buraashkooda intaa waxaa ku mashquulsantaa dadkii kaa tegay adiga ismir fiirinayso mid wuxuu yidhi silooyinka soo qaatay oo soo feeraystay warkaada amsaasha cilada ya istiilaha iga jira haddii amsaashka kale kula orarku ciyaalbiyaha kuwa idhaha ciyaal macno male haddii amsaashka kale feeradii iga baabacaysa kuleeya marka waa waa waa laga tegay sababaha kaasoo kale dadka ahlucibaadada alkhayrka ka tegay khayr daro halkaa la fadhiya marka wuxuu yidhi waanta laa tabrac makaana booskaada ka tegi maysid halkaadaad fadhin mashquulun mid mashquulsan baa tahay يعني waxaad ku mashquulsan tahay bita'annuq wanaajin fi malbasika labiskaada oo qurxiso iyo wanaajintiisa mid ku mashquulsan tahay mid ku mashquulsan baa tahay weey dadkiina ka وإن كان هبا منها أي من الحضارة حضارة إيه البحن مذي وحكمي لبها أهذا شيات بره يعلامه oo laysat muxaramatan mid xaraamana aanan ahayn walaa makruuhatan tullana cana aanan ahayn karaaha iyo xaaraam midna aanan ahayn laakiinse labadaba yaysan ahaanini xaaraam yaysan noqon ama karaaha yaysan noqonini laysa samtan saalixan laakiin hanuun toosan oo saalixoo wanaagsan aanan ahayn marka yani xabaarada qaar waxaa ka mid a oo wanaag laga qaato ilaa wax walba xumaan ma wada lahay kulligiisa ma wada xumee xumaan wanaag buu leedahay marka qaybta xumayd faraha ka qaaday qaybta wanaagsan qaado weeyaan qaybta wanaagsanna haddii aad qaybaha qaarkood qaadato qaar karaaha iyo midna aanan ahayn laakiin waxaa dhici karta aana shay maxmuud oo hajigii iyo cibaadadii iyo wanaagsanayd aanan ahayn inuu qofku qaataa wadaaa markaasuu wuxuu yidhi waalxilyatu fi aahiri والحلية قروحضة يعني آذابك وفي ظاهر ظاهر كذا مقال كذا سرئي كم لباس أو كلام ويه لبس كأن لبسته كلام ويه عنوان وعنوان يعلامة كتصيه يعني شيء كتصيه على انتماء الشخص قف كان ماشي أو يعني كتير سيئة أو أنس بشيغاني أو كأبتر سنة أي كتصيه ساوي labis aad ah, labisato yani dadka ah ka mid tahay inuu ku tusi soo maaha qofka labiskiisa dadka ah ka mid tahay buu ku tusaya bal wuxuu leeyahay waa tahdiidun lahu labiskaas qofka uu labistay sida labiska daahirka oo kale wuxuu u xadaynayaaba inuu dadkaa ka mid yahay ayuu u xadaynaya markaasuu yidhi hal libaasu labisku ma wax yahayba yacni maba aha wey ilaa wasiilatun gaaris uu gaaro iyo wado oo min wasaa'il atacbiiri caddaynta qofka la caddeeyo wadooyinkeedii can daati daatadiiyo la sifeeyo la tilmaamo labiskan qofka uu labisto waa adigu aduu ku cabiraya waxaa tahay baa durbadiiba qofka usoo baxayso adoo nin weyn ahoo oday ahoo muxtaram ahoo shiikh ah la yaqaano hadda waxaan dhib lahayn yani fiiri waxaa labisatay koofida ciyaalka waxay qaataan saana koofida dheer sheekh hadii soo xarto oo meesha fiiqan ma arkin war sheekh sabab wada leeyahay man xaalkiis waa sida was bedel sooma maxaa leeyahay marka sheekh uu ciyaaleeyay ciyaalku uu ku biday baa la oranay dadka nooc dadka ka tirsan tahay baa lagu tirin hadii wadaadkii tawxiidka iyo sunnada iyo dadka ugu yeeray asagoo tusbax 200 qoorta haduu ku xorto tusbax soo qaato oo ka qaluusiin hadii la arko wadaadkiisu ku waayay leeyahay halkaas uu baabkaas u baray baa lagu leeyahay wahakada marka adigu waxaa la rabaa yani inaad ku toosto oo wax alla wixii labiskii dadkaas oo haddaa wadaad tahay ama nin sheekha tahay ama taalibulcilmi tahay waxaa adiga labiskaaga ah oo wanaagsan inaad qaadatid oo aana ku sifaynaynin oo kugu tilmaamayn qolo gooni aana kugu tirinaynin w fakun ahaw xadiran mid ka digtoonaado fii libaasika labiskaaga aad uga digtoonoobu kuyii liannahu maxaa yeele labiskaagu yucabiru wuxuu tusayaa lihayrika dadka aan adiga ahayn can taqwiimika toosnaantaada ayuu tusayaa haddaad labis fiican qaadato dadka wanaagsanaad ka mid tahay haddii labis xun aad qaadatana dadka xunxun baa lagugu tirinaya can taqwiimika tosnaantaada fil intimaa'i abtirsiga iyo sheegashada aad dadka u sheeganayso iyo wa qolada aad ka mid tahay oo yani ahaanshaqaada wa iyo dadka dhaqan ahaan iyo dhadhan ahaan aad ka mid tahay ayuu tilmaamayaa welihaada sidaa darteed baqiila waxaa la yidhi alxilyatu aadaabta wanaagsan oo fi aahiri alxilyatu fi aahiri yani waxa muuqdo xilyada iyo quruxda oo daahir ka ahaatay tadullu waxay tusaysaa calaa maylin iilasho iyo leexasho oo filbaaini xagga qalbiga ah qofku wuxuu uu yahay ayuunbuu labiskeeda qaadanaya daahirkaada waxa ka muuqdo waa in wax qalbiga ka horeeya waxa jecel yihiin ou rabo weyaan saasuu leeyahay taas ku tusaysaa weeyaan dadkuna wuxuu yidhi yusannifuunaka waxay kugu tilmaamayaan kugu tirinayaan min libaasika adiga hadda labiska qaadato labis wanaagsan oo muru'adaada ilaalinayo hadaa qaadato waa lagugu tirin labiska ahlu cilmiga qaataan waa lagugu tirin labis ciyaar suuqu qaataan adaa lagugu tirinay wahaakada bal ina kayfiyata lubsi labiska kayfiyadiisa haddaa u labisanaysaa habka iyo qaabkaad u labisataan tucdii waxay siinaysaa lilnaadiri kii fiirinayay ayay waxay siinaysaa tasniifa allaabisi ka labiska qabaahi ku tirintiisa uu ku tiriyo yacni sanifaadda iyo qolada uu ka mid yahay uu ku tirinayo ayay qofka fiirinay qofka fiirinaya siinaysaa weeyaan labiskaadaaba adiga ku kashifaaya qaabka u labisatay ayaa ku kashifi weeyaan mithlu rasaamati xasilloonidaada iyo deganaanshahaada iyo watacaquli caqliga aa leedahay watamashyuqi sheekh iska dhigidda aad sheekh iska dhigayso wrahbanati suufinimada aad raahibnimo iyo suufi iska dhigayso wrahbanati suufinimadiibay ku tusaysaa aw itasaabii yani waxay ku tusaysaa isciyaalayntii oo sabi aad iska dhigta caruurayn labiskeedu aad kala qaadato وحب الظهور أما إن أمدك أغاك أب إن الموقشة جعلك أجعلاته لبسان بوحان ذكا ملقاء أخوانين وكالإنا لبسته يوحي لمدة يعني قلبا تهيب قفك كترنا هذه عاقل تهي هذا العاقل هي قف عقل يسر راجح يا يمد كان هي لبس كذا كشيء إن علماء كفر سنة إن هذا كفر سنة إن راهبته وسوفته إن هذا هي inaad dadka iyo dhalinyaro isdhalinyaraynayo oo yararkaa ka mid tahay inaada ka mid ahay mid asagu in maarata caan uu noqdo doonayo ismuujiyo arintaas labiskaada ku tilmaami buu ku leeyahay marka aad iskaga ilaali qof walbaba labiska uu labistaas ka ilaali fakud qaada min allibaasi labiskii waxaa ka qaadataa maa yusiinuka waxa ku qurxinayo walaa yushiinuka aanan ku ceedaynaynin labiska ka qaado walaa yajcalu fiika adiga dhexdaadana aan yeelaynin aanan u yeelaynin wax ka sheegaa maqaalan hadal liqaa'ilin qof hadal uu ku yidhaahdana aanan uusan war hebel si xun buu u labisnaa maanta uusan qofna ku dhihi karaynin labiskaada qaada saas u qaada ولا يجعل أيال فيك في شأنك مقالا حضر لقائل قف وحيران واضح كاش عبابة لواي ولا لمزا عابين أو للامز مدح عابية أو عابينا يعني مارتين أنا كنت جيدين وإذا تلاقى hadduu la kulmo malbasuka labiskaaga iyo wa kayfiyatu lubsika habka aad u labisanayso labiska aad qabto iyo qaabka u labisanayso yacni markay kulmaan yani wuxuu leeyahy hadday kulmaan bimaa shay ay la kulmaan yaltaqii la kulmayo maca sharafi maa shay sharaftii taxmiluhu aad xambaarsanta oo jiddo oo min alcilmi sharciyi cilmigii sharciga ahaana yacni ka mid ah culuum shariica ayaad maaragtay baranaysa sharafteedii markii uu labis fiican iyo qaabka u labisanaysa ou la kulmaahay kaana labiskaagaas iyo qaabkaas iyo cilmigii aad isku darsatay wuxuu ahaanaya adca mid u yeerid badan litacdiimika adiga weynayntaada lagu weyneeyo walintifaaci bicilmika cilmigaaga oo lagu intifaaco oo dadka wax u taro ayuu arintaas kutusaysaa wey bal wuxuu leeyahay iskabadaa intaa kaleeyahay bixusni niyatika niyadaada wanaageeda oo aad yani maaragtay niyad wanaagsanna aan la timin yakuunu labiskii wuxuu ahaanayaa cibaadata mar haddaad u labisatay niyad wanaag oo maaragtay inaad xumida iyo hadal lagu yidhaahda iyo ceeb lagaa sheega iyo ummad uu xunxunxin lagugu tiriyo daraaddeed aad uga tagtay qurbatan buuba noqonaya cibaada buu noqonaya wy yacni yakuunu qurbatan wuxuu noqonayaa cibaado ayuuba sheegaadi noqonaya maxaa yeelay innahu isagu wasiilatun gaaris wey wax ku gaarsiinaya wey ilaa hidaayatin hidaayati alkhalqi khalqiga hanuunkoodii oo ay u hanuunaan lilxaqi ila alxaq allihii xaqa ah ay u hanuunaan ama xaqa ay qaataan qofka maxay yidhahdeen qofka araggiisa ku deeqo baa-uunkiisa ku deeqdaa bay yidhahdeen soo maha yacni qofka addiinka ka qaadanayso waa qof aad diinkan inuu ku maaragtay wado xambaarsan yahay aad garanayso dhaqankiisa iyo labiskiisa iyo kaasoo kale marka wuxuu kuugu yeelayaa markaa diinkaagii iyo dhaqankaagii wanaagsana oo iswaafaqo iyo cilmiga sharciga aa wado inay dadka xaqa qaataan oo xaqi lagaa qaato oo lagu intifaaca bay keenaysaa markaasu wuxuu yidhi wafilma'huuri hadalkii laga soo guuriyey hadalkii laga soo guuriyey can amiiri lmu'miniina عن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودية عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي وحذا لو حلقسه قولينه أحب إلي أني وحلقي جعل بذيهم أبو جعلها أن أنظر إلى أيضا فيري القارئة مثل القرآن كأخرمي أبيض ثياب مثل عكس تئنه أبو جعلها بذيهم waxay cajab gelinay qofka qaariga ama aalib cilmiga ama inuu iyaab biid labisto dharka cadcadka inuu qaato ayaa u cajabgelinayso ay wuxuu leeyahay liyacduma inuu weynaado markuu labiskaas cadcad qaato fii nufuusi innaasi dadka naftooda inuu agtooda ku weynaado markuu dadka agtooda ku weynaadana fa yucadama la weyneeyo fii nufuusihim dadka dhexdoodana lagu weyneeyo maa shay ladayhi agtiisa ahaado min alxaqi ah ila asaga markii aad asagu qiimeynayso xaqa oo wato sheegayan waad qiimeynayso ma xaqna marka isin loo weyneeyo haddii asagii qofkii cilmiga sheegayo la liido wuxuu sheegayan waa la liidi sooma marka xaqii inuu liidmo u keeno maahe si asaga ou u weynaado xaqana darteed ou asaga sababta u weynaado ayuu darteed sidaa u leeyahay markaasuu yidhi wannaasu dadku kama qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala sida shaykhu lislaam ibnu taymiya uu yidhi allahu naxariistee dadku ka asraabi alqataa annaasu ka asraabi alqataa dadku waxay la mid yihiin ka asraab alqata alqata waa shil barwaan baa laydhaha soomaalida kole wadaadada nabadeedna ugu fasiri jireen ka asraab alqata nabadda bahasha la yidhaahdo jamaacadeedii oo kale weeye yacni oo see u yihiin majbuuluuna way yani kuwa lagu khalqay oo lagu abuuray weeye asraab alqata waxaa lagu abuuray calaa tashabbuhi bacdihim bibacdin qaarkood qaarka kale in lagu ekaado هذه هذا باشان شنبراها مكان سوعي كرتا شنبر مركي إسلا سعطه بس شاب رسكو واليدي لبدو انت كان مقع بولي ليلا كان ليلا مدي كرتا مكان سوعي كرتا بس شابها سلا سكرة دادكو رسكو شابها marka markaad adiga ahlu khayrka isku shaabahdo ahlu khayrka lagu daraa marka dadka ahlu sharta la bisleeyay qaadata ahlu sharta lagu dari waa kada kale weeyaan fa iyaka marka iska ilaali buu ثم إياك هدنا اسك إلى لو كدقتونو من لباس التصابي يعني لبسك عرورينك عيالينك وقف أوس عياليه لبسك عرورتي يبكى لبسين جريم وكالدو نيكي أولغها ما أرضيكي سوحرته يعني وشيء هذه ما أعرف يكون مسقامين أيوم اسك إلى ليه أما اللباس الإفرنجي تبكى أفرنجي اللي يرهدوا قالوا لبسكو لبسكو لقاتاهي fagayru khaafin waa midaan qarsoonayn calayka adiga aanan kaa qarsoonayn xukmuhu xukunkiisa kaama qarsoono oon waama xukunkiisu waa taxriim waa xaaraam ifranjiga gaalka labiskiisa inaad qaadato waa muxaram xukunkaa ma kaa qarsoono maxaa yeelay nabigeennaa yidhi man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum qofka qoros ku ekaysiiya وليس معنى هذا مركا لليه لبس كذا إلالي إفرنجي قدرك ودسك إلالي مركا لقليه معنى هذا معها أن تأتي إلى رفماده بلباس لبس أو مشوه يعني لحلي لباس أو قبيح أو فالح لنا لبسته معنى هذا معها مركا وناقو بلسك تورقرح حمقا عدك أرمي سويا yaan dhar xun oo labiso jeexjeexan oo googo-an oo ebera ah, soo labiso cido ku oran mayso weyaan laakinahu arrinku waxa weeye aliqtisaadu dhexdhexaysi fi libaasi labiskii inaad dhexdhexaysato birasmi sharci ay bimaa rasamahu sharcu wixii sharciga uu jideeyey uu qoray inaad iska dhexdhexaysatid laanna waad ogtahay kutubta kitaabulibaas baa jira soomaarka axaadiistood ku arag kitaab libaas ayaa ka buuxo qaabka loo labisan jiray nabilaahi maxamed iyo dadka ahlkhayrka say u labisan jireen culammadu way noo soo guuriyaan yani taasoo kale weeyaan taasoo labiskaasoo rasmu sharciga uu tilmaamay yani sharciga wixii uu qorayo taxufuhu ay koobayso bisamti saalixi yani haybad wanaagsan dhaqan fiican iyo shakli wanaagsan uu koobayo iyo walhadyi alxasan hanuun wanaagsan uu koobayo baa rabaa yacni labis fiican ayaa la rabaa oo sharcigu uu ogol yahay oo dabeecadii iyo dhaqankii wanaagsanaa haygadii wanaagsani lah inuu qofku qaato weeyaan wa tutlabu waxaa laga raadini balaa'ilu daalika arrinkan aan soo sheegin xagga labiska ah oo muru'adaada ilaalinayo rujuuladaada ilaalinayo iyo midkii wax u dhibayaahay وتطلب waxaa laga dooni dalaa'ilu dalika arinta adiladeeda daliilkeedi fi kutub sunna kutubta ahadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa laga raadinaya oo kutubta sunnada iyo wariqaaq iyo kutub riqaaq kutubta zuhdiga ka hadasha kutubta suhdiga laga qoray zaahidnimada ayaa laga qaadanaya laa siyamaa maalba male tusaaladu kumaba sii jirta weyaan kumaba sii jiro fi kitaabka la yidhaahdo khatiib albaqdaadi uu leeyah oo lilkhatiib u khatiib albaqdaadi uu leeyaho la yidhaahdo aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaab saamic kitaabkaas maba kusii jiraba isagaaba aad u muhiimsan in lasii akriyo wey walaa tastankir markaas wuxuu ku leeyahay walaa tastankir ha inkirin ardayhu haadihi ishaara haadihi ishaarata tarfiiqidan iyo tilmaamta aan kuu tilmaamay oo kuleeyahay kutubahaas labiska ka raasi aan kuleeyahay ha inkirin oo hadiidin famaa zaala ahlu lcilmi dadka ahlu cilmigaa kama ayan zuulin yunabbiguuna inay baraarujinayaan calaa haadaa arrinkan inay baraarujinayaan inay baraarujinayaan fii kutubi riqaaqa kutubta والأدب وكتب الآداب آداب كتب كهبش واللباس وكتب اللباس يعني في كتب الرقاق والأدب واللباس صدح لبا إنه كعب بين أيام أو كبل رجين أيام علماء كما إلى زورين بوليا والله أعلم معناها مركو حوي قال هذا اه ترفها أي شيء قبلها تنعمك كما مروا حال qofka yani waxaad arkaysa taraf waxaa ka mida tuuriga markuu ka soo baxo gaariga dhex galaya shaqadii xafiistii buu tagaya waa fadhiisanaya ma dhaqaaqayo xataa waxay u keeni kartaa qofka cunana waa cuna intaas waxay u keeni kartaaba cudurro fara badan inuu ku dhasho marka mararka qaarkood gaariga ka tag lugee inaad soco oo yani maarata waa arka markay ay muddasay u socdaan dadku inta hilibkii ka bato oo qofku rafaado ayaa markii dambe dhakhtar wuxuu leeyahay warjiil galuu leeyahay jiil jiilkaga lagula talinayo marka hore yani cumar oo kale tamacdadu markuu leeyahay xarro inuu lugeeyo lugta inuu badsada dhaafo qofka inuu lugeeyo intaasoo soco ordo dhaqdhaqaaqo uu culammada saasa ka sheegi jireen sheekh ibnu cuthaymiin oo kale raxmatullah calayhi yani waxay ka sheegi jireen masjidka markuu tago uu ka soo baxayo يعني wuxuu sameyn jiray kala kala yarka masaajidka uga tago oo gurigiisa caga cadaan ku aaday xaafadiisa ku dhaqay masaajidka caga cadaan u aaday maxay hadii cagahaada aadan barin dhagaxa ku istaagaysid iyo hadda ma ku socon karnaa deeqada hadda ma ku socon karnaa ayadoo deeqa lahayn dhagxaanta hadda caga cadaan tiraahdo dhagax yarka kumida uma adkaysan kartaa marka marmar ina cagacdaan iska socono marmar gurigii waxaa rabaa marmarka qaarkood shanlada iska dhaa faraha hashallayni faraha ka dhaa madaxaada shallaysa iska soo bax يعني ما أعرف هذا كور وبهذا وحو إنك سيف كاها كتاها مسارك تجلس يعني ما أعرف وقته عليه السلام شمات بلو جيس ولا حافظ بسيف سرير بكنيزي حسن بيها سلح وصلاة جماعة وصدر داي مركة عسلي شافي أو سوبشتي oo gulisada isdaba mariyay midna kor ku xir midna hoos ku xir ma ogo moogta salaadu soo ordaya hadda marka waa nin ilaahay warku sahlo ah hal marka salaada loo sabaxay imaam xasan ibn sanad ما فكر وحي رسول النبي قبله وخالف اليهود هذا خلاف يعني ترمذي ما شو يعني وخالف اليهود اللي يريد رسول النبي ما به فلاس marka marmar waxaa la rabaa waxyaalahan xadaarada la yidhaahda iyo rafaahiyada iyo waxa tirada badan in marmar laga tago oo qofkood aan samayno maaragtay maaragtay socod badan inaan samayno daarta qofku inuu dhidido baa la rabaa oo jidhkiisii baxo cunadii oo cuna ay gubato oo wahaakada sidaasoo kaleana laka rabaa midda la leeyahay libaas al-khanji ama libasiy al-ajam oo sheekhu yirina yaani waxa weeyaan waxa la yiraahdaa ajam waxa looma jeedo hadda wixii carab ka soo haro dhammaan inkastoo luqada sida lagu magacaabo laakiin waxa loo jeedaa tafaarta loo jeedaa musanadka sheekhu wuxuu ku yiri maba ka qarsoona xukunka frenjiga labiskiisa waxaa weeyaan culummadu fataa way leeyihiin sheekh cabdirasaaq cafiifi raxmatullaahi calayhi allah u naxariistee oo hay-atul iftaana ka mid ahaa hay-atul iftaanu sacuudiga ka mid ahaa culammadii waaweyneed ka mid ahaa yacni fataawadiisa wuxuu leeyahay tashabuha markuu ka hadlayay oo nabigu xadiidka uu yiri man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum hadda dadka sharaawidiyo ishaatiyaal la qaataa soo ma sharaawid ishaatiyaal la qaataa marka qof alla qofkii subaana shaati qaatoo dhan tashabbu kufaar yimid lama dhigi karo wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu ku guurinaya wuxuu leeyahay al-libaasu alladhi yu'tabaru tashabbuhan huwa alladhi min khasa'isihim bihaythu law ra'aka ahadun law ra'aka ahadun bihi hasibaka kafir amma ma 'ada dhalika fayjuz yani waxa la yiraahdaa labiska gaalada u goonida ah oo markii ninka gaalka oo yaani qofka muslimka markuu labisto qofkii ku arkaa uu ku dhihi karo yaani ka muslima maaha waa gaal uu ku dhihi karo laakiin wixii aan intaa ahayn ummadu wada qaadato shareer shaakilada wada qaata maahan tashabuha ma soo gela تحبهم الكفار مسؤول جنيه مركا أرنتاسنا وحوية يعني شيء تحريمك أو درك مركا اللي بيستددك وكليه كرهبل قفهم أقول مركا كأركو كان مسلم ما هو كليه تاسو خلبها الربا إن مركا استقوا ذات البابرة كاسا مركا تشبهك أيان لي رهداوي مركا شيخ لباس كاسي iyo labiska qiimaha leh ayuu na baray waana shay yani ardayga aalibulcilmiga inuu kasi toobana la doonayo weyaan marka culimmadu waxyaalo badan bay maarata soo guuriyaan bal nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu wuxuu dhihi jiray wuxuu amri jiray wuxuu amri jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaana ya'muru bilixtifaa'i axyaana xagga labiska maaha marmarka qaarkood cagacdaan in lagu socdo yacni nabiga amri jiray calayhi salaatu wasalaam حديث إمام أحمد أبو داود أيا ورنيا يعني نبي مرمر بودي جرى على عدال سسع مرمر قال قدنا سعوتي بار مركا يعني التنعم كثرة البدن هنا قف اسكداي لأنه وحوليه يؤنث الطباع تلك لا دبعي وقفك حول قرية دمر دمر وكان منك رجعها مركا أرنكاس يعني صفة الآن قادمنا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله